ama isku dhaamin waxaa weeye suluusa jahwi wa kayfa minha suluusu magacyaal badan bay leeda waxaa la yidhi markii la jiro boqol iyo labaatan qaybood le iyadoo xabadiisu markay marteeda madaaxilkay marto maanayni sabar ninka dadka ku dhaqmaa yaqaana jahwi maray butay ilow tahay iyo maray bislaatay oo weli oo rudab la mida ama haddii kale inabki iyo rudab laba oo midhaha ka mida baa laysku daraya labada markii laysku daro ayay ka laalanaysaa inay si kala noqdaan markaasaa nabigu duuli jiray khamraa looga gabanaya geedka fooda loogu haya labadan laysku daray midaarkama jaarkiisa wacadda oo kana waa macaan yahay kana waa macaan yahay waa laba qaybood markii ka ama sabiib kamida ama cidan kamida kolka laba laysku daray khudcaana oo marka ay dhalan karto iyo wixii wax kale uu isu bedelay waa tiibika wey kolkii saydii kelinimaysi laga dhaafo ilaas lagu doono biyahaba kolka ama haro lagu daro ama aa lagu daro ama asal lagu daro maxay noqonayeen biyini markood waa dhamaayo nooc kalaama asal baa laleeyahy ama casiir baa laleeyahy ama daaxaa laleeyahy ilmo ku kari biyihii fud waxaa weeye shaygaan marka shay labaad ku darmo magackaluu bixinaaya sidoo waxyaalaha macmacaanka kalajasara laysku dardaro waxaasaa la diiday saddex waxaa weye casiiru khaliidayn laba laysku daray casiirkood waa kuwa casiiru khaliidaynku waxaa weye jamci sahwi waxaan sahwiga waa simirkii la samida iyo warudobla kulmiyow sidii loo kulmiyo kitaabka tilmaami doona awijabid ama inad bislaaday iyo wari mid baa la kulmiyey waxaa lagu kulmiyey bi-inaan waaxidin weel baa labadiinna laysugu geeyey kadib sidaan la yeelay wafubalma ka gadaal biyaa la subay calayhima labadii weelka laysii geeyey korkooda baa lagu daray ulajeedada xataa yaqtiira ilaa ay labadoodii noqdaano sharaaban ay noqdaan xilwa mace sharaab macaan bay noqonaya idiinka kali macaanka dheeraadka leeyahay soorka macaankiisisa in lagu daray a qofkaa macaan sukorowa soor ay sukorow la aqoonin iyo cudurka maa nabigu diiyey macaankaas macaanka lagu daray macaan macaan lagu daray xataa yasiira ilaa ay labadoodii ka noqdaan saraaban ahlacabooxun walna-an wasawaa-un waxaa siman askar hadduu waxwaaliyo am lam yuskir hadduusan waxwaalinin waxaas laysku dardarayaan lama rabo walinahyihi yegidii nabiga sala allahu calayhi wasalama can daalika macma aan isku dayidaa ku reebay biqowlihi hadalkiisii buu ku reebay laa tantajidi ha isku dhex azahwa waridada jamiican isku dhex ridina timirka sahwiga iyo timirka rudabka labada intaa weel ku dhex jirtaan biyo ku dartaan dabooshaan maalmo darisaan oo hargelisaan wax darmay soo baxayaa la yeelu falaa tantabidi haysku dhex tuurina haddana azabiiba sabiidkaan nooc kalaa ku darina jamiican isagoo laysku daray oo walaakin intajidii samaysa kulla waaxidin naxwigii gaaru samaysa qodobkii gaaru samaysa gubinkii gaaru samaysa shaylaarkaba gaarnimaysa isticmaala sidii eebba u amuuray alaakiilaka intajidi waxaad ku ridataa intibaaki meel wax lagu riday kulla waaxidin mid laarkood minhuma labada sidasoo ka mida calaa cidaatihi dawnimadiisii u muufa u cuno waxdow wadaalik safarka labadan laysu daynaa nebigu uu diiday rootigid khumrow kolkii wuxuu sidaa la yeela ayuu degdegbo khumrooda kolkiiyanba la yeelin wadaalika arrinkaa waxa weeye liahmalifaaro waali ayaa yusri degdega ilayhi kan khaliidka laysku dardaray anwacda ka koobmay waaligiibaa degdegta waxayna waaligii ugu degdegta bisababi lkhaliil isku dagayka sababtiisii kolkaa fasaday awdid ama sarid ama diidid bizariica xumagaari fasadan awdid bizariicati xumagaarid la awdayo ayaa lahaa uu reebay xamii cadki dardarki alnabiyi fii banaha sala allahu calayhi wasalama afar waxawy amwaalu muxaramaatin laa tujid xinideeda wixii la arrimay kaadiyaalkiisii waxaa la xarimay waynu soo maray min asibaa'i wadi mikhlabin min atuyuur wixii yaahidiisana inin la yiri kaadiisii lama ogola ama u xibihiisa la onaay kaadiisii mabadu abwaalu muxaramaati alakli cunidooda kuwii la xarimay kaadiyaalkoodii iyaguna waa la reebay binajaasatiha najaasadoodii darteedii fa najaasati waxaa nijaasa la yida muxaramaatun shaygii intuu najaasa yahay haddana inuu xalaal yahay suuragalba maaha najaasanimadaa ku filan sidoo kale caanifima caanaha laga lisay waxaan ilbihiisa la cunin oo banaan caanaha bani aadamka jira bani aadamka hilibkiisa lama cuno macaanihiisase waa bannaan yihiin amaa wixii aan bani aadam ahay sanilgiisa la cunin caanihiisi lama ogola ay saax laguma cadaysan karto iyo mifulaal iyo dawca iyo waxyaalahaynu soo marraysa albaanuma bilcaanihiisii baa isna la xarimay an laa yuukali laxmihi ilibkiisii la cunayni ee min alxayawaani naflaha ka mida siwaa labanin aadamiya an aadamiga gabarka xanaheedi maahe fa inahu anaa aadamiyada xalaalu xalaal wey ilaa iyaduna walaqad farabna bani aadama ilmaheeda maxaa loo xarimay bani aadamka lil ixtiraam nijaasi iyo qurni istirbaar meehe waa ixtiraamu walaqad karabna bani aadama ee bayin halka fainaa fainahu labani aadami xalaalu mix waxaa weeye sharaabka aan bannaaneyn maraduhu dhigitaankiisa uliljismi dhimaayo halkaasaadiisa xalaadka iyo layira abaroolkii baajinkii iyo marka caruurtii baajiinka iyo badroolka cabbi jirtay su-aalkalayse loo yaqiinoo kale kolkaa maalmaha horena waa wareeraya maalmaha dambana beerkii wadnaha googo-ayo badroolkii baajiinkaa googoynaya markaas suuquu ku baktinayaaye isagoo madaxa ah kula jira oo dhintay ma dhowaa la arki idan lama ogolo waxaas maa sabata wixii uu sugnaaday dararuhu dhigdiisa liljismi korka walgaajaati wey gacsiyaalkii iyo ulxawiya batraalkii iyo baajiinkii iyo waxyaalaha macadinkaa haddaba toddoba waxaa wey anwaacu lmashruuba waxa la cabo noocyaalkoodoo dhan atadkiiliya inta la qaybiyo waa keli lagu ilamida isagana masnuulaadkii ku jira ee la qiqiya lama ogola sababku waxaa weeye dararkoodii dhacod saddex lagarkaa karinba waxaan la qiiqiyo ama muskir buu noqonaya qofkii wareegiya ama mufasir qofkii banjariya ama mukhadir qofkii suxiyu noqonaya xataa markuu qofka cabayo waxaa kan haddaan dhibaato degdeg aan ah laga dareemin horta wuxuu diloobay oo qiiqu diloobay maaha wixii caafimaad qaba oo korkiisa fayow mar hadduu ka baro qiiqii waa muntagayaa huban intuu qufuco oo ilmeeyo oo mantago meesha waa laga qaadaa maskaxdana waa jireyn markii la dareemayo geeskaan dhibkiisa u awey oo qofkaan u dilooday dhaaf qof caafimaad qabo hadeese hadduu ka agdhawaado waxaa hadda la gaarsiiyey oo gaaladii geedkan dadka bartay ay gaarsiisay ayaan dhahey gabarba ay kuwa ku ag caddeen waxba yar noqotay shan iyo toban maxaa la siiyey maliyun oo kale oo sacuudi yar yaar baa lagu agcaddi jiray waxbay noqotay adduunka u dacwootay waxaan gabadhii tacwiid looga dhigay shan iyo toban malyiin oo kale istarlin miya dolol miya qurun ayaa la siiyaa labay idan labada gooray la fahmi karo goor waa goorta qofka oo igu horayso sibaas iyo qufa iyo mantali indhaha iyo sankoos biyo ka keena ayuu dadkii arka ayaa maskaxda jiray soo wareero sow u batay marka hadduu bartay markuu cabayo dhibaato saasa inuusan dareemin baa laga yaaba laakiin haddii waayo muxuu noqonaya ilbiyuu ku dhacay isbaarba ayuu ku leeyahy hadduusan xumin kaaybaa ku dhawaay idiina waa wareegaya marka wuxuu noqonaya xilwaan muxtari dadku dilaayo ama marku geedka cabay haddii kale waxbuu dilaaya ama isagii baa dhimanaya laba fatax waxaa lagu garan garaya markuu baksado midii noqdo feeraha iyo intuu ka gala wadnaha ufax buusan seexani waxbaa buu yeelanayo ufaxla seexan maayo labugeedka abo mid seexanaya maaha ka gadaalna waa dila eer wuxuu gaaraya adhalow hadduu dhinto dilbihiisa wanaaba ah cunaynin waa ku yareersoonaya waa la tajribeeyey waa dagaal iyo maqsidiya la galay qofkii alliis allaahya caadi ahaa laf iyo midba garaadihii cunaayo cunaay waxba loogu iman maayo kana meesha intuu ku gombabo waraadihii baa ka yaryafoonayo dadka intuu kugabti ku dhaqaaqo wax dhintay waxaa tajriba lagu gaaray geedkaas qabdaradiisa waxaa layidhi qiblada loogu ogolo waa la tajribeeyey qof bani aadam oo la xabaalifay elin maayo sigaag baa intuu dhintaa laxmaraadka loo geliyo sidaas jahanab la qufay isagoo qibladii laga dhacay baadiye xaggaa loo diyaaba nafta markay ka baxdo intaan xabaarba la gaarin buusuwaya ge eela gobayo madow badan muu afkii dabada ka geynaya waa la iska afkurayaa maaha wax waxaan abi jiray nafta markay baxdaba madowgiibaa soo dadeema oo dhinto uray haddana oliyo ka madow xagna uraaya marka wixii sidaasa baa dad looga tabalay wax dhintay anwacu mashruuba waxa la caba noocyaalkiisii atadkhiiliyati la qiiqiyo wey katabri tobaatadii wey waalxasiishati cawsbaaskii wey wasiisha asadaan gurub laga siiyo siisa dheer loo suro maara oo intii gacanka sidii maroodigii loo sameeyo xaggaa la tagaa gurubta yeeli marka waxaasoo dhan bijamiic anwaaci ah sidii loo isticmaalaba ama ah lagu cabo moodo kirni kirni waxaad moodaa gantadii intaha lagu cabo ama warqadha lagu duubo amase ha lagu qurufiyo meelu ku yimaadoo dhan anwaacbu sheekuu ka cabiro anwaacu lmashruubaat waxaa la cabo noocyaalkii atadkiiriyatu kallabiqyu katabqi dhibaatadii iyo walcasiishati cawskii wasiishati xajar iyo waxba yidhaahda id bacduhaa qaarkeed mudarun wuxuu dhibayaa liljismi badanka wa bacduhaa qaarkeedna muskirun waa wareerinay wa bacduhaa qaarkeedna mufatirun qofkuu moojinayo wa bacduhaa qaarkeedna kariixu riixi urkooda looma joogsan karo mudiin wuxuu dhibayaa liman qofka fii maciyati lmudakhili tambiiqiyaha qofka la jira ayuu dhibayaa kaas la jirana min basarin aw malaa'ikatin aw jinni makhluuq baa la jira bani aadama wuxuubuu ku qiiqinaya min basharin daba aw malaa'ikatina wamaa wixii kaana kadaalika ahaaday fahuwa mamnuucun sharcan ah, sharcigii baa lagu reebay todoba waxaa weeye maa yubaaxu sidii oo kale ayaa isna laga yahay maa yubaaxu wixii la baneeyey minhaa kamida ah mashruubaat lilmudari qofkii la dhibaato geliyey ee geeriye nafbax ka biso loo baneeyey yubaaxu waxaa la baneeyey lidilwasa qofkii margaday laf iyo hilib iyo masiibaa isu taagtay salkaas cunaha u fariisatay yubaxu waxaa la baneeyey lidilkhaasha markasada kanu saaxiiba an yusiiqa inuu socodsiiyo maa nashada wixii dhegay fii xalqihi dhuuntiisa gudaheeda ku dhego min tacaamin cuntaa iyo wanaxwihi tacaamkii wixii lamida ee isku taagay bilkhamri inuu ku dejiyo in lam yajid waa hadduusan helay hayraha ramra ma ahayd wax kale qof waxaan ku taagan ku dejiyey hadduusan helaynin sifaadan isagoo ilaashanaya calaa nafsi naftii korkeedii buu ilaashanaya wuxuuna ka ilaashanaya min alhalaag halaag buu ka ilaashanaya kamaa yubaacu sidii loo baneeyey lidil cadfi qolnidu saaxiiba ashadiidi daran alladii oonka un yakhaafu ka cabsanaya macahu oonkaa mici alhalaag binafsi an yashraba inuu cabo maa wixii yadfacu bihi uu ku reebo xadfahu oonka dilaayo kana midan walmashruba kuwii la cabaayey almuxarama ee la xarimay biqowlihi tacaalaa ayaana u daliila ilaa man durirtum ilayhi laydhibaatgeliyo maaha marka waxaynu uga faraxaanay fasalkii sagaala fasalka shanaad qisliga mucaamaraadka fasalkiisa todba wuxuu ku saabsan yahay waxyaalii la isgaarsiinay nabaradii la isyeelayey ayuu ka hadlaya alfaslu lcaashiru fasalka tobna bilginaaya isbaha wacidii waxisyeelidii idaheedii uu fasal yahay iyo waxkaamiha axkaamilginaaya waxaa la isyeela xugunyaalkooda wafiihi fasalkan gudihiisii arbacunaya maadooyin afara ayaa ku sugan almaadatu luula maadada u horeysa iljinaaye waxyeelid korkeesii gudahood ayay ku maado tahay cala nafs nafta korkeedii laga yeelay waa maadadii koobaad almaadatu luula maadada koobaad iljinaaye waxyeelid gudahood bay u maado tahay cala nafsi nafti korkeedii wax la yeelo kow tacriifuha jinaayada tilmaanteedu waxaa weeye aljinaaya jinaayo la nabareeyo cala nafsi nafta korkeeda hiyo tacadi waxaagudgudugudiyo calalinsa qofka dadkaa korkiisii lagu xadgudbo ishaaqi ruuxihi naftiisii tebinteedii ow amase itlaafi bacdi acdaa'ihi xubnihiisa mid la dilo xubin laga dilo aw isaabatihi isaga gaarsiintiisii bijirxin daawo alla gaarsiiye fii jismihii korkiisa tasakinayo la yidhaah kolka qof bani in wax la yeelo waxaas la yeelayna uu ama geeri ama xibin halowle ama korkiisa dhibaato gaarsiiyo laba xukumuha jinaayadaas xukunkay shareecada ka qabta wax banaan maaha yaxrumu waxaa xaaraama biduuni xaqin jid la-aan waxaa ku xaaraama qofka hadaad jid ku leedahay qof ilkaa kaa riday tinaadirka ridaal lama digin laakiin adan xaq ku lahayn inaad ilmisin ridaal lama ogola xukmuha xukunkeedii waxay xarimu waxaa xaaraama biduuni xaqi gar la-aanteed waxaa xaaraama kisaabu ruuxil insaan daadka naftiisii oo la tabiyo aw itlaafi xubnin xubin in la dilo min acdaa'ihi insaanka xubnihiisii mida ah, aw isaabatihi isagii gaarsiintiisa bi-ayi aadan dhib la gaarsiiyo fii jasadihii korkiisa oo falaysa maaha bacda alkufri gaalnimo ka gadaal dembin dembi ma jiro acdamu ka weyn min qatli lmuumin qof muumina dilidiisa daliilkii waa liqowlihi abaweyne hadalkiisii taalaa korahaye eebba yiri waman qofka yaktil dilaa mu'minan qof eebba rumeeyey qofka dila mutacamidan isagoo dilkaa uu dilay u kasaaya lacag ha ku dilo sabab ha ku dilo mubaashara ha ku dilo sun ha ku dilo kor ka tuuro biyo ha ku rido ha gubo mariyo qof muslima qofka kasku dila uman qofka yaktul dila mu'minan eebaaxad rumeeyey mutaxamidan isagoo dilkala u kasaaya jazaauhu abaalmarintiisu jahannamu naartan la yidhaaho wey khaalidan isagoo ku waaraya fiiha jahanamo gudahooda waqadiba allaahu eebbaweynaha carooda calayhi korkiisa walacanahu cibbaa naxariistiisa ka dhaareeya waacadda wuxuu eebba u darbay lahu kaamooyinka dilay cadaaban cadaab cadiiman weyn wa qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama huwa u daliil uu nabiga yiri awalu shay kan ugu yuqlaa la xukmiyo bayna annaasi dad dhexdiisa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda garta koowaadee la qaadayo fidiima dhiigyaalkii bay ku saabsan tahay wa qowlihi hadalkii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu nebiga yidhi layasaala almu'minu kan eebba rumeeyey kama zuulo fii fusxatin kama zuulo faasax inuu iska fudud yahay min diinihi xagga diintiisii fasaxbuu ka qaba iriiri iyo ciqaab midna kuma jiro waase goolma intuu fasaxasayso waa maa lam yusib hadduusan asiibin oosan samaynin daman xaraama dhiig xaraama hadduusan baabinin oosan dhiig gelin iska dhaqan yahayo fasax buu haysta lan yasaala almu'minu mu'minkii kama zuulo fii fasxatin fasaxnimo gudaheed kama zuulo inuu fasaxan yahay oo bannaan yahay min diinihi xagga diintiisii fasax buu ka haysta maa lam yusib hadduusan asiibin daman xaraama marada dam xaraama asiibtana maxkamiya dacwaa kugu soo jihaysanaysa qisaas baa lagugu yeelanaya baa kuu diyaara saddex waxaw anwaacul jinaaya daawicid noocyaalkeedii calaa nafsi naf korkeed wax la yeelo anwaacul jinaaya wax yeelo noocyaalkeed calaa nafsi nafti korkeeda aljinaayatu wax yeelid calaa nafsi naf korkeed wax la yeelay halaathatu anwaac saddex bay noqonaysa tas iyo kasueke iyo kama saddexdaasay noqonaysa waa hiya saddexdii waxaa weeye kow alcamdu kaskii oo qofkan qofka waxa uu yeelay kaas buu u yeelay huwa huwa camdi waxaa la yidaa an yaqsida inuu u qasdo aljaani midka kan waxyeelaynaya inuu qatla almu'min qofkii mu'minka ahaa diinidiisiibuu u qasday kolkaasuu dilay ama ha eejiye ama dhawaca ku dhufto ama sun ama baabuur ama xabal ama waran ama seeb ama ama ama laakiin qasad iyo inuu jilu ku talagalay alcamdu kaskii wey wahuwa kaska an yaqsida waa inuu qasta aljaani ka dhibka geysanaya qatla almu'min qofka muuminkaa dilidiisa ebaadiyata u dhibaatayntiisii oo fayacmud waa u qasto ilayhi muslimkii kolkaasuu fayadribahu wuxuu ku dhuftay bixadiidin bur aw casanqool aw xajarin dhagax aw yulqiihi wuxuu ka turay min shaahiqin meel koruu ka galalaabsiiyey aw yaqriqahu wuxuu ku maasheeye fii maayin badduu ku riday aw yaxriquhu waa gubay binaarin dab aw yakhniquhu waa eejiyey neeftuu ku celiye unuhu qabtay aw yadcamuhu summan aw yudcimahu wuxuu quudiyey sumbuu quudiyey kolkaa fayamuutu kiibaa dhintay bidaalika sidii u yeelay buu u dhintay ama ma dhimana siday laakiin waa dhaandhaanmay aw yuusaab waxaa lagu asiibay bitalaafin bitalafin dhimasho fii acdaa'ihi isagii nafta kama bixin ee dhegihii buu beelay indhihii buu beelay gacmihii buu beelay qalbigii buu beelay awaamase jurxun dhaawac fii badanihi jirkiisii baa gaaray ka amdi baa la yidha xukmu haadihi aljinaaya waxyeelidaas oo taasa xukunkeedii alcamdu kaski waxaa wey annaha kaskii tuujibu lqawada qoorgoon bay waajibisayo qofkii waxaa geystay wixii u geystaa loo geysanaya qawadku alqisaas wey kasoo magasho wey waa laga soo maganaya daliilkii waa liqowli eebba weyne hadalkiisii tacaalaa korahay u eebbayini wakatabna waxaan waajibinay calayhim banu israa'iil korkooda fiiha towreed gudaheedii aan ku waajibinay ana nafsa in tuqtalu naf la dilo binafsi naftay dishay loo dilo waalcayna waana alcayna isi tuqfa'u waa la fujinaa isi bilcayni isay fujisaa loo fujina walanfa waana lanfan sankii yujida sankii waa la garuuma bilanfi sankii u garuumeysgooye yaasna loo goyna waluduna waana tuqtac waa la goyna biluduni dhagtuugo waa loo goyna wa ana sina wasinna iligii tubla waa la fujina bisinni iliguu fujiyaa loo fujina waljuruuxa wa ana dhaawacyaalkii kalena qisaasun kala nagasha waaye kolka siday diintaas ugu soo aroortay towrad bay taynana ugu jirtaa ayadanba suuratulmaa ku jirta waa iyadii lama nasakhin sidiiba inana aynoogu dabaqay wa qowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man qutila qofkii la dilaa lahu isaga qatiilun mid la dilay adoogaa walaalka qofaad u weli tahay xigtadiisii tahay haddii la dilo fa huwa ka mid laga dilay bikhayrin naabaarayn laba daymo kii u fiican ayuu leeyahay kii wax laga dilay oo maxay imaa an yu-adda in la magsiyo weyma an yuqaada in la qisaas siiyo qisaas in la siiyo la yida qofkii wax kaa dilay waa kana dilo ama diiya mag la siiyo labadaa kii u roon unbuu leeyahay man qutila lahu qatiilu qof la dilay qofkii loo dilay fa huwa ka wax laga dilay bikhayrin nadaray labaday masa badan ayuu leeyahay imaa an yuaddi imaa an yu-adda in la siiyo waimaa an yuqaada in la qisaasiyo wa qowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man usiiba qofka lagu asiibo bidamin bidamin dhiig aw amase khadarin doqonnimo oo dhaawaca qofkii waxbaa la yeelay dhiig baa laga daadiyey ama waa la doqoneeyey dhaawacbaa gaaray isaga nasiibkiisa dhexdii ayuunbaa mid la yeelaya man usiiba qofkii la asiibo bidamin diid laga daadiyey awamase khabalin la doqoreeyey khabalkii buu yihi ay jurix la dhaawacay jurxin dhaawac baa la gaarsiiyey fa huwa isagii bilkhiyaar khiyaar buu leeyahay bayna xidaa halaahin waxyaala saddexa muddood buu khiyaar leeyahay ima an yaktasha inuu qisaasto ima an yaktasha inuu qisaasto ow amase yaakuda alcaqla diyadii inuu qaado ayidiyata diyadii aw yacfuwa inuu cafiyo saddexda mid buley qisaas inuu qaato ama uuna qaato diyadii ama uu cafiyo saddexdaa mid un wey qofkii waxa la yeelay ima an yaktasha inuu qofkii waxyeelo qisaasto aw yaakuda alcaqla ama diya inuu qaato ayidiya aw yacfuwa inuu afiyo fain araada hadduu doono raabica waxaan saddexdii diintu ogolay lahayn kisaas iyo diiii cafi midna yeeli maayo oo kaad rabtaadaamay kolka mid kale afraad wey muxuu noqonayo fain araada hadduu doono raabicatan arrin afraad fakhuduu calaa yadayhi labada gacmood qabtow wakhuduu calaa yadayhi labada gacmo qabta kolka dilka koobaad waa kaasu camdi baa la yidha dilka labaad shibhul camdi kasoo etihi wey wahuwa kasoo ekuhu an aljinaaya waxyeelidii inuu u qasdo wey duuna alqatli rabin inuu buhabuheeyo qoorgooyo oo yar nugleeyuu rabay jileeyo shibhul camdi wey wahuwa an aljinaaya waxyeeladii u qasadiyey duuna dilse ma rabin awilja-i dhaawa kaa yadribahu waa inuu ku dhubto bicasa ul buu la dhacay khafiifatan fudud oo gaaruun iyo qoolahay ulu dhuban buu la dhacay an laa taqtulu dabka dilin usha caadatan sida loo badan yahay awamase yalkamahu waa feeray biyadihi gacanta duduwan buu ku feeray waa judbay aw yadribahu wuxuu ku dhuftay biraasi madciisi waa hordiyey madaxoo kuusan buu ku dhuftay aw yarmiihi waa ganay fii qaliilimaa waxoogaa yaroo biya yuu ku dhex gamay hawaa mase yasiixa waa qeliya fii wajhihi intuus hortaagu ku dhawaaqay qaafku yidhi aw yuhadidahu agtulku ugu dhuftay waysuu bahaleeyey kolkaasaa fa yamuutu kii dhintay lidaalika liajli daalika halihii la yeelo u dhintay waxukmu haada nawci noocaasoo kaasa xukunkiisii u awey ah min aljinaayati waxyeelaha annahu yuujibu waa waajibiya cala aljaani kii waxyeelay korkiisii adiyatu ku waajibiya calaa caqilatii qaraabadiisii korkeeda walkafaara kafaaruu ku waajibiya caleyhi korkiisa daliilka waliqowlihi hadow eebba hadalkii tacaalaa korahaye waman qatala mu'minan qofka mid eebba rumeeyey dila khaata-an gefna dila facalayhi korkiisa waxaa taxriiru raqaba luqun xuraynteed mu'minatin eebba rumaysay iyo wadiyatun mad madkaasoo musallamatun la dhiibo ilaa ahlihi dadkiisii loo dhiibo ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaanba maahe saddex waxaa weeye alkhada'u gafki wahuwa khada'a waxaa wey an yafcala almuslimu muslimkii inuu sameeyo maa waxa yubaaxu lahu muslimka loo baneeyey ficluhu falitaankiisii oo ah min ximaayatin wax ganganid lab iyo waxbuu ganganaayey aw istiyaadin waa ugaaranaayey aw taqdiici laxmi xayawaan naflahu libkiis buu googoynaayey masalan iyo wixii lamida fatatiishu laalatu aaladii waa buubaysa fatusiibu aaladii waxay ku dhacaysa axadan qof fayamuutu qofkii baa dhimanaya bidaalika bisababi daaliku u dhintay aw yajrax ama wuu dhaawacmay wa xukmu haada nawci noocan oo kale xukunkiisii waxaa wey kana mida min aljinaaya ka xukmi nawci noocbuu la xugum yahay asaanii labaad wasifu amdigiya kayra laakiin wuxuu uga duwan yahay ana diyata makta qaybtan labaad fiihi gudihiisa ku sugan mukhafafatun mid fudaydiyey wey wa ana qofka nabarka geystayna hayru aasimin midaan dambeebin bikhilaafi shibi lcamdi shibi cabdigiisa khilaa bismi allah alxamdu lilah wasalaatu اllahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waatbaacihi waman walaah ama bacdu waxaynu maraynay jiil maa yuxbaru bidaliili manci darar wa huwa maa yeli wixii la reebay sharcanna lagu reebay ayaa liasbaabin mukhtalifa loo reebay sababkii koowaad waxaynu nidhi binasi lkitaab qur-aanka kariimka waxaan reebo caddeeyey ilaa lix shay bay ahaayeen laba waxay nidhi maa yanhaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa reebay waxyaalihii nabiga reebay ilaa shan ayay ahaayeen kolkaa baytan saddexaad waxaa wey taxarfujiin looga dhigay tilmaanta dhibaato reebideed baa tusisay oo wixii barar ku jiro oo lagu dhibtoonayo o dhan waa reebayi marka cumuumaad bay leedahay bidaliili qowlihi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluuka naftiina halaaga ku ridin marka wax dhib ka imanayo oo adigii ku dhibaataynayo oo dhimasii wax dhow ku gaarsiinayo taana lama ogolo qodobka saddexaad baa ka hadlaya jiil maa yuxwar wax la manciyey bidaliili manci darar dhib reebidiis tusinay tusisay baana lagu reebay wa huwa intaa la reebay sababkuna dhibaato kacrarid ay tahay ma yeli arrimahan soo socdo weeye kow assumuumu waxaa sunta loo yaqaano bijamiici anwaaciha sunba wixii ah oo dhan ayaa la reebay sababka loo reebayna waa dhibaatada ku jirta sunta ay qofkii dilayso dhibayso kow asumuumu sunyaalkii wey caamatan guud ahaan wax sun ah <coughs> oo la reebay male sababkuna waa lihubuuti darariha sunta dhibkeeda ayaa sugan fil ajsaami badanka ay dhibaysa oo qof sun cunay ama cabay inta ay noocyaal leedahay kuwa laysku dura la sheegayo suntii oo laysku duro ama la cuno ama la cabo ama shakli xubuub iyo kaniini u eg ama shakli sharaab iyo wax la cabo u eg ama budi iyo wax sanka iyo daamanka la geliyo weey si ay ku timaadba xasuumuhu musugyaalkiibaa kooga xamatan guud ahaan bihubuuti darariha sunta dhibkeedii baa sugnaaday fil ajsaami jirka ay dhibayso laba atraab caradii waxbaan cunaya haddaad tiraahid baarka intay degto oy taxajur samaysay adkaato bay dhagax noqonaysa hadhow baad maqlaysaa beerkiisii iyo xameetihiisii baa dhagax laga helay dhagax inay ma jireen waa tiinun taxajar kolka hore dhoobo ama biyo alawa ama ilmaha yaraanta carada ku cuna wixii baa markay gudaha tagaan isguntaaya dhagax bay isu bedelaysaa kolkaa qofkii halis buu gelay aturaabu caradii wey waa tiinu dhoobadii wey waalxajaru dhagixii wey waalfaxmu dhuxushii wey intaaba waa la reebay waxaana loo reebay lidarariha dhibaatada ku jirta ee uu qofkii ay dhibaataynayaan iyo wacadami nafciha wax maslixiyadana oo ku jirta inayan midna jirin ayaa loo reebay qodobka saddexaad almustaqdaraat wixii qurunka ah wax la qurumaysto nafsu naftu kahato laga yaraan wadow xasaraadka joogsaankii iyo kookoygii iyo waxaa sidii mukulaasha cuntoo kale isagana lama ogola saddex almustaqdaraat wixii la gurmaysanayey allatii mustaqdaraat kacaafmaa ay kahanayso annafsu ay nafta ka hanto oo watan watanqabidu ay ka fahma jabto lahaa naftii kalxasharaati baku socodkii wey iyo wakayrihaa kayri lcashara xayayaankiiyo wixii lamid alaqan guryaha ku jir jira waa la cunayaa la yihaaho xayayaankii lama ogola sababkuna idilmustaqdal waxaan la qurmaysanayeen fiicnayn yusabibu wuxuu keenaa almarada cudur buu keenaa wayajri ladaa dhib buu wayajuru ladaa dhib buu soo jiidaa mustaqdiraat lilbadani jirkuu u soo jiidaa dhibaato saddexdaa shayna waxaa loo reebay manci daari dhibaata ka dhalanaysa manci darir haddaad maqashid dhibaata ka dhalanaysa kolkaa waxay dhibaato ka dhalanayso oo dhan sidaan unbuu soo galaaya cuntadan la waa dhacday oo kale isuma isu bedeshay waktigii loogu talagalay hadday dhaaftay amay doorsoontay urtay amay madoobaatay oo gaar daraatay cunto bariday oo baahday oo urtoo suyacda bakteriya ku leegatay waxaasoo dhanba sunbay isu bedeleen waxaasoo dhanba sunbay isu bedeleen hataa caanaha goortay baqaanay hallaabaan hilibka sidoo kale goortuu uro kolka wixii sunbuu isu bedelaya kolka waxaa sunta ah caamatan guud ahaanba inta ay nooc ku timaado intaasba waxaa loo diiday bidaliili manci darari dhib sheegidii tusisay daal waxa weeye waxyaala layska hufow maa xubira wixii la manciyey bidaliili tanazuh iska hufid tusinteed baa loo manciyey can najaasaati nijaasayaalkii baa layska hufaya wahuwa mayeli kana waxa weeye wixii baa wuxuu noqday wax nijaasa kolkaa nijaasi iyo wixii ku lugle isna waa laga fogaanaya maa xudira wixii la manciyey bidaliili tanaasuhi iska dheeray tusinteed qabideed baa lagu manciyey cani najaasaati nijaasayaa layskagu faayo wahuwa kaasna maa yeeli ka soo socda weeye kow kullu tacaamin cunta kulligeed aw sharaabin cabid kulligeed khalatadhu ay ku darantay najaasatun baad iyo biyo waxaa gacanta ku haysay hadday nijaaso kaaga darantay waa laysla tuuraya daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fi lfaarati dooli iyo jiin waxaa tiraa hidba taqacu dhacday fi samni dooli suba ku dhacay waa nabiga loo sheegay layiri subag baa loo yaalay dooli baa nagaga dhacay waanu ku dhintay dunalya dhimaba la tuurayo laakiin wuu ku dhex dhintay maxaa la yeelaya wuxuu yihi subagii buu nabiga labau kala qaaday calayhi salaatu wasalaam subag ama xuukahoo fadhiya ama codcoda oo meeshuu maaragtay ka uga dhacay maaheen uusan intii kala gaaraynin iyo subag dhalaashan oo maaci oo saa'ira labada loo kala qaadayo subag fadhiya hadduu yahay alguuhaa wamaa xawlahaa wa iyadaa la tuurayo waxaan meesha ku dhintay doonigii baa la tuuraya haddana meeshuu ku jiray iyo inta jirkiisu gaaray isku raftay baa laisla ridaaya baaqiga waa la isticmaalaya kolka waa hadduu subag fadhiya oo xayra yahay xaarkagsan subag saa'ila hadduu yahoo miya saliid oo kale saytuun oo kale ku dhex dhintay waxaasoo dhan waa laisla tuuraya kolkeed taasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xukumay filfaarati liqowlihi sala allahu calayhi wasalama nabiga hadalkiisii waa u daliila filfaarati dooli taqacu dhacday fi simni subag gudihii ku dhacday buu nabiga yihi in kaana subagu hadduu yahay jaamidan mid fadhiya faalquuha baa horta hore dooliga ka dhac tuura wamaa xawlaha inta uu gaaree gaararkiisaana tuura wakululbaaqi inta hartayna cuna ee wain kaana hadduu yahay subaga dooli uu ku dhex dhintay daa'iman mid dhalaashan falaa tuqaribuuhu ha u dhowaanin maahu daliila kolkaa baadiya biyo iyo cunto nijaasowday oo dhan halkaasaa lagu tuuraya nijaasanimada iyo yaana loo diiday laba waxaa wey kullu najisin nijaasa kulligeed bitabcihibuu baa nijaaso ku yihi waxyaalaha nijaasadaa sida saxaarada iyo kaariga dadka ka timaadoo kale ee mujtamac laguba kulansan yahay mujmacun calaa najaasatihi kaasna waa laga fogaanaya kullu najisin nijaasa kulligeed bitamcihi dabicadiisa ku nijaasa kalcabirati saxaradii way waarawsi digadii way biqowlihi baa u daliila tacaalaa korahaye wayuxarim wuxuu nabiga ummadiisii ka xarimaya calayhim cala lumma ummadda korkeed alkhabaay waxyaalaha xumuno dhow taasna waa sidaa afar maa yubaaxu wixii la baneeyey min almacduuraati lilmubtar wixii la xarimay alaykum salaam wixii la xarimay iyo asbaabihii loo xarimay haddaan intiiba tirinay ka gadaal ayuu wuxuu sheegayaa qofkii inay dhibaato ku timaadaa laga yaaba dhibaatadaasi waa inay noqoto dhibaato muxabaqa dhibaato la mid mukhayala ah ee la malaystay lama rabeen dhibaato muxaqaqahaa jirta waana inay dhibaatadu qofka gaarsiin karta xag geeri oo kale hadday gaajo tahay iyo hadday cudur tahay iyo hadday sabab kale tahay hadday margasho tahay qofay lafdhuunta isu taagtay luquntii baa dheeraatay indhihii baa gudubtay laftii in la dejiyaa loo baahan yahay ama la soo bixiyo ama hoos loo dejiyo ama qofay baahi qabatay wuxuu qaadi waaye baag iyo biyaa heer nafbax buu gaaray ama qofkan waa jiraday dheerkiiyo wadnaha shiilmay sidaasoo kale dhibaato muxaqaq ahoo la hubo qofkaan la geeyey ay gaarsiin karto qofka sheegay arrinkana takhtar maahir oo aqoon-yahana xagna muslimoo diinla la doonaya hadduu yiraahdo takhtar aqoon-yahan oo maahira qofkan dhibaatada haysata geeribay u socota kolkaa qofkii waa la badbaadinaya walow muxaramaadkaa soo marnay ba allah ka dhig muxarimaadkii aan soo marnay nas wixii lagu reebay qur-aana sunnada nabiga wixii lagu reebay mancu darar wixii lagu reebay mustaqdar wixii lagu reebay nijaasanimo wixii lagu reebay isagii mamnuuc aha ee soo marnay hadduu naf badbaadinayo waa la isticmaalay arrinkaasuu ka hadlaya qodobkan afraad maa yubaaxu wixii la baneeyey ahla min almaxduuraat hore kuwii loo reebay loo manciyey waxaa kamida ah, la baneeyey maxaa loo baneeyey lilmudari qofkii la dhibaato geliyey ayaa loo baneeyey ibaaxu waxaa la baneeyaa lilmudari kii la dhibaato geliyey loo baneeyaa dilmakhmasati gaajo u saaxiibaha makhmasadii waa gaajo daran oo geeri ujeeda almajaaca makhmasadii buu kuu fasiray almajaacati gaajo ashadiidati daran qofkii le ay dhibaato gelisay idaa khaafa in khaafa qofkii hadduu cabsado talafa nafsihi naftiisiiba inay baxdo wa halaakaha nafti inay halaagsanto hadduu ka baqo ilgeedi uu yeesho waxaa u bannaan an yatanaawala inuu cuno min kulli maxduurin intii lasoo reebay oo dhan ayaa u bannaan hayra sumi sunsa kuma jirto sun maxayan ugu jirin waxa weeye ninkan geeri baa laga badbaadinayay sunna geeridii bay keenaysa kolka si aan u dhimanin baan sun cunaya halgu hadlama kolka wixii suna maahe wixii kale ayaa banaanaanaya goorta naf loo yaabo yubaaxu waxaa la baneeyey lilmudari shaksigii la dhibaato geliyey idilmakhmasa gaajoow saaxiibaha almajaacati gaajo ashadiidati daran in khaafa hadduu cabsado talafa nafsihi naftiisa dhimashadeeda wahalaakaha inay naftiisii baabaado an yatanaawal inuu laaco min kulli maxduurin mid la reebay kulligii hayri sumi suusa ayaan ku jirin kolka intuu lacayana intay dhanta inuu wixii dhaqan iyo jidaysta maaha inuu jidaysta maahe waa inuu biqadri naftii uu ku celinayo maa shaybuu laacaya u yaxfadu ku ilaaliyo bihi shayga xayaatahu naftiisa sawaan waxaa siman kaana hadduu yahay tacama hayri qofkii nafku u yaabay gaxandhaaf baa markaa u banaanaanaya haweenna muxaramaadka waxaynu ka bilownay waxaan lalahayn walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil sawaan waxaa siman kaana ahaaya tacama hayrihi isaga maaha qof kale cunto uu leeyahay oo uusan lahayn aw amase maytatan wakti ahaya aw laxma khinziirin wafariidka hadduu yahay aw kayra daalika waxyaalihii kale hadduu yahay calaa shard korkii bay ku banaan tahay waa maxay shardiga anlaa yasiida inuusan ka badnayn qadarku isticmaale laacay cala alqadri qadar korkiisa alladii qadarka wa yaxfadu bihi nafsahu naftiisa uga ilaalinayo miya halaaki dhimasho oo meeshaan nafbadbaadin baa loo dan leeyahay ee wixii in weel godan oo dhanba laga buuxsado ma aha la kaydsadoo la kalaankasho la odkacdaa ma aha lama ogola calaa shardi an laa yasiida inuusan ka badnay waxaanuu isticmaalay cala alqadri qadar korkii alladii qadarka yaxfadu bihi uu qadarka ku ilaaliyo nafsahu naftiisa min alhalaaki dhimashiya geeri uga ilaaliyo welibana waxaa la rabaa naf iyo niyo ahaan waa an yakuuna inuu ahaado qofkii kaarihan mid nacaya lidaalika waxaan muxaramaadka ee naf jacayl u geysay mid nacaya waa inuu yahay uu yahay hayra mutaladi hayra mutaladi midaanan ku macansanayn bihi muxaramaadka daliilka baneeyey waa kawaa liqowlihi eebaweyne hadalkiisa tacaalaa korahaye ilaa man idura mnasku saas ma faman idura wey famaantiibuu ilaa ka dhigay faman idura qofka la dhibaato geliyo bimakhmasatin gaajo gudaheeda kayra mutajaanifin an una iilanaynin liismin dembi gelin naf badbaadin buu dan leeyahay maahe shareecan cid iyo xaaraam jacayl umale hadduu wuxuu ugu lexday muxaramaadka uu yahay nacuu shareecada u qaba hadduu yahay iyo qoonsimaad uu diinta diidayo kolka u banaanaan mayso waxaa la rabaa waxba nafadbaadi inay tahay faman iduraw ilaa ma jirto warkeed faman qof idura la dhibaato geliya fii makhmaso raja gudaheeda kayra mutajaanif aan una iilanaynin liismin dembi wey intaasaa markaa loo banayay kolkaa waa in halis meeshii jirto naf waxa laga baqaayo bashara halkaa waxaynu kaga baxnay wixii cunta ahaa ka gadaalna waxaynu u gudubnay wixii sharaabiyo cabitaan ahaa cabitaanku cunidiibuu lamid yahay guud ahaan xalaal weyn isla aayadii hore un baana u daliila huwa aladii khalaqa lakum aflardi jamiican ka gadaalna waxaa xaaraamoobaya wixii nas sidii khamrada oo kale sida waxaa muskirkee lagu wareera oo kale laakiin asalkiisu xalaaluhu kasnatiin buu la mid yahay ba-a sharaabu wixii la cabaayey tacriifuhu kow sharaabka tilmaantiisii waxaa weeye tacriifuhu tacriifu sharaabi almuraadu ulajiyadada min asharaab looga muraadaya kuluma wax dhammaantii yushrabu la cabo min anwaaci sawaa'il waxyaalaha saailka sawaa'il waa jamcu saa'ili oo waxaa dhalaalaya waxaa dhalaashow min anwaaci sawaa'il kuwii dhalaashara noocyaalkoodii oo dhan baa sharaab loo yaqaana kolkaa wixii dhalaashan ayaa sharaab loo yaqaana dhammaantii ayaa sharaab noqonaya faqad allaqa xukmuhu xukmu shara sharaab shareecada waxay ka qabto alaslu waxa u gundhiga fil ashribaati waxaa la caba waxa u gundhiga kal asli asalkii hore lagu asala ila atimati cuntada u asalka ah wahuwa shayga u asalka ah cuntada sharaabkana u asala waxaw anahaa acimadii ashrimadii inay tahay mubaaxatun mid la baneeyey wawasala daliilku waa la qowli eebaweyne hadalki tacaalaa korahaye huwa eebbe macbuud xaqa aladii allah khalaqa umay lakum liajlikum idinka dartina maa fil ardi dhulka gudihiisa waxaa ku sugan jamiican wadartoodba adinkaa loo umay in wax ku sugan dhammaantiisa idinkaa loo umay ilaa maasi maahee akhraja daliilu wuu daliil soo bixiyey oo min daalika kaas ka mida ah midla waxa wey kow alkhamru khamradii wey liqowlihi baa u daliila weyn hadalkii tacaalaa korahay u eebba yiri inamaa wax kala maahe alkhamru miir dabooshadii iyo walmaysiru khamaarkii la khamaari jiray iyo walansaabu sanamyaalkii iyo qoryihii la joojin jiray iyo walaslaamu dalab lagu waxqaybsan jiray kuntuba rijsun quruwe haddana min camali shaytaan shaydaan camalkii ayay ka mid yihiin faytanibuhu ka fogaada rijsinta waa xaaraamnimo waa ugu falay hadiiba rijsi lagu sheegay qori haddana min camali shaydaan haddii lagu sheegay shaydaan xalaal ma sameeyo wuxuu sameeyo dhanba xaaraam haddana fajtanibuuhu amar baa yimi ka fogaada taasaa u daliila waxaa kaloo u daliila wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama eeba weyne rasuulka korkiisa naxariisya nabadgelyaha ku badiye uu nabiga yihi lacana allaahu rabbi naxariistiisa ha ka fogeeyo alkhamra waxaa khamre la yidhaah iyadiibaa gaarnimo loo lacnaday wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaamu ku magacaabay umulkhabaa'id in alla inta xun idinkeed bay u hooyo tahay waxaa taa laga wadaa qofka goortuu khamrada caba caqligii baa tagaya caqligana waa kii kala soocayay xumaha iyo samaha idan kolka caqli tagay baa wax kasta qofkii ka suurogalayaan inuu wax dilo inuu wax dhaco inuu wax gubsado ilaa quwatu lbashariya waa baaqi khamradu xumo dhinta xooga markaa hore bal qofkii kuleyl baaba ku darmayo jildihiisii iyo axsaabtiisii baa kacay indhahaa guduudanayo waxay moodaa in banashaadiya firilfircooni uu korartay idan sidaanay jirkii uu kicisay caqligiina waa qaaday kolkaasaa qofka inuu wax dilo iyo inuu xumo sameeyo ay meesha imanaysa sidaa daraaddeed baa khabaaid ugu magacaawday shareecada islaam marka iyadii nafteedii baa la lacnaday ninka la lacnaday dhegeyso lacana allaahu rabbi ha ka fogayo naxariigiisii alkhamra maasha khamrada la yira wakhamru maa khamara alcaqla caqliga wixii daboola jinsigiisa lagaba yaabo inuu xalaalo ka yimi sida timirta oo kale timirtaa laga sameeya ama cinabkaa laga sameeya ama masegadaa laga sameeya ama caanaha laga sameeya asalkiisii xalaalaha ayaa laga samaynaya laakiin goorta la huuriyo oo la qurmiyo ooba tabiir uu noqdo ama wax lagu daro ama qorax la dhigo ama qabow la dhigo markaasaa wixii isbedelaya isbedelkaasuu khamre ku noqonaya caqligii buu qaadaya marka khamre waxaa la yihaah maa khamara alcaqla caqliga wixii daboolo min alkhimaar baa laga keenay gembadaa la yihaah lacala allaahu rabbi naxariistiisii ha ka dheereeya alkhamra waa kow washaaribahaa shaariba alkhamri khamre qofka cabaa isaguna rabbi naxariistaa ka fogeeya laba wey wasaaqiihaa kan waraabiyey adeegihii wey kii khaadimkaay adeegayo ee baasha meeshay ku jirtay kasoo shubay ee kanu keenay kaasaa saaqi layida kolka iyadii ilaah lacnadiisa ha ku rido ka cabaana ilaah lacnadiisa ha ku rido ka siiye waraabiyana allah lacnadiisa ku rido wabaaciihaa kan gadanaya la gedi mid baa geedale oo gadaayo baayiceedya wa baayicaha ka gadana wa baayicaha baayica alkhamri khamrada ka gadana lacagada baa ku dhacdo wa mubataacaha ka laga soo gaday kaas gaday naftiisa mid buu ka soo gaday wa casiraha kii miirmiirayn asalkeedii mid baa miirmiiray mid baa ka soo gatay mid baa ka sii gatay mid baa ka adeegay mid baa cabay kolka laxnadii waa lagu daray kolka xadiidka kan waa xadiid yaabla-a wuxuu naga kaafinayaa su-aalaha ka yimaada dibadda soomaalidii firlatay arla gaalo gashay baa su-aalo dib noogu soo naqa oo waxay yidhaahdaan annagu khabrada ma cabno laakiin weelkii baan dhaqnaayo geeddaan shubnaa oon shiila macnaha gurigii baa laga shaqeeyaa qofkii khaadimwe qofkii markuu khaadim yahay ayuu qofku adeegaya geedii u keenaya meeshay ku jirtuu kasoo subaaya kolkii la cabana weelashii buu calaya saabixa buu noqday taasaa daliilkiwaahaysaan kolka waxaa iska fogaada noo kala doonta walaa tulquu biaydiikula taalika jiraa la galay gaalaa loo guuray kolkii gaala loo guurayna gaalnimo unbaa loo tegay kamriyo khinsiir iyo gaalnimo iyo kaniisaa loo tegay kolka awalna iimaanka soomaali ku jira wuxuu ahaa kaduhni fowqalma subag biyo lagu subay dushiay ahaaban iimaankuba soomaalida hoos uma galo kolka hidiya dhaqan ahaan iyo in gaalada jawiga islaamiga baa laga yaxyaxayey jawigii baa laga baxay gaalo caddeeyaa lagu darmay haddii lagu darmayna dhaqankoodiiyo wixii kolkaas soomaali waa dhaqaaqday si gaalood awalba wuxuu ahay idan meeshaan daliilkaasaan ka helay su-aalaha imanaya sidaana ku imanaya lacana allaahu rabi naxariistiiha ka fogay alkhamra wa shaaribaha ka caba wa saaqiha ka cabsiya wa baayicaha ka gata wa muqtaacaha ka soo gata wa caasiraha ka mirmira wa muctasiraha ka loo mirmirin oo qaar baaba guryaha ku samaysan warsadadi way anfici weyday lasoo gadaayey markaasuu isaga mirmirtaa qurunsada kolka waa muctasir xasirka mirmira shaqaalihii sameeyey iyagoo muctasila ka miirmiirtay waxtuusa shaqaalada kuu miirmiirin adiga aada tujisid ood waxaysid waxaamilahaa waa la qaadayaa bas meesha lagu sameeyey mid unbaa ka qaada ama baabuur ha ku qaado ama farasiya dameer ama dushiisa ha ku qaado mid baa bax ku ritay oo jidka isla taagay halkaana isla taagtaagaan ilow sibcadeena marka kuwaana waa adeegaan soomaaliga kuwaan sacuudigana waa ka qaataan lug inta lagu ballamankan waa soo istaagay maa usxiya bakti buu kusoo subax buu soo gelinaya kadib darbilufaada ku qabanaya saacad muxadabaa loo qabanaya kiina bahburbuluuqiisoo taagaya kolka ilbesi baa lagu kala gudoomayo lacagta horaa loo kala qaatay waxuu uga dhiibayaa geedii hadduu rabana gabar buu ugu daraya intay tallaagsa qolkaas idan waxaasoo dhan be malaaciin wey famin baabi tacaawun cala alismi waalcudwaani dembi iyo xadgudbin lagu xadgudbo shareecadii islaamka iyo rabbi iyo tacaaliimtii iyo rasuul iyo sunnadii ayaa la sameeyey kolka wixii far ku darsada isagana lacnadii baa far ku darsanaysa waxaamilaha ka qaada iyo walmaxmuulati ay kala soo qaadan mid baa halii kaliyi kii laan wadeyn waxaamilaha ka sida walmaxmuulata ka loo qaaday ilayhi intaas midaan ahayn dhegeyso wa akila tamaniha aniga khamr wax kuma darsada laakiin aniga riyaalun baan ku isticmaalay muxuu riyaal kuga duway kii xalaal ku yimid iyo kii xaraam ku yimid wa akila tamaniha khamrda lacagteeda kii cunay waxoo dhanba waa lacnadiin kolka khamri inta lugaha kuwa saaray inta ay lugaha kuwala saaray keligeed ma atlow iyadii markii la bay sagaal lugaha ku jiidatay khamradii ila waxa kan iyaga iyadaa u keentay maaha iyagu khamre maaha waa dad waxa ka kan cabay iyo ka cabsiin iyo ka gaday iyo ka laga soo gaday iyo ka miirmiiray iyo ka naftiisaba miirmiirtay ka qaaday iyo ka laga soo qaaday ka lacagteedacan wux waa dad iyagu naftada khamre maaha bani aadama marka iyadaa u keentay marka bacshi dulli inay tahay umulkhabaa'ish tahay taan buu kuranka dagaalkan iyadaa waxaa usoo jiiday iyagu naftoodu khamre ma aha laba kullu muskirin mid wax wareeriyo wey min awaaci sawaa'i waxyaalaha daraashan ka mida iyo walkuxuuliyaad misle iyadii kuxuuliyaad iyaduna waa khamrada iyo waxa noocaas oo kalea iyo xashiishka iyo waxaasoo dhan kolka hore khamra ahay kadibna waa la camimay kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin xaraamun kulu muskirin mid wax waleeliya min anwaaci sawaa'i waxyaalaha dhalaasha noocyaalkooda kamida iyo walka xuriyaad kuwa iyaguna ka xuriyaadka liqowlihi baa u diya nabiga hadalkiisii sala allahu alayhi wasalam oo yihi kulu muskirin mid wa